bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlه وصaxبه أجمعين اllهma انfعna ma clمtna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أbو الxuseين mسلم بن xجاaج بن mسلم الغushayري نaysابوري رaحimه الله baabu dikri الkhawاariجi وصفaatihim wuxuu ku saabsan yahay dikru الkhawaariج khawaarijta qolada la yidhaahdo oo la sheego laga hadlo iyo wasifaatihim tilmaamahooda sifaadka lagu yaqaano sifadaana ka muhiimsan caynta iyo magacaabidda li'annahu sifadu mar walba oo la helo waxaa la helayaa xukunkii iyo wixii maaragtay ka ratimaayey marka alkhawaarij waxaa laga keenay min alkhuruuj bixitaan waxaana loogu magacdaray markii u horraysay ay soo daahiraan iyagoo xoog leh awood leh ayay waxay ka baxeen caliy bin abi aalib radi allaahu canhu xukunkiisii iyo daacadiisii sifaad ahaan iyo macno ahaan ama muxuu ahaa marka laga hadlayo fikirka waan arki doonnaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam soo socda iyo ninkii nabiga calayhi salaam si khaldan oo aflagaadaa nabiga oola hadlay in halkaa uu ka soo jeedo fikir ahaan laakiin marka ay baxeen oo ay ciidan yeesheen oo ay ka baxeen dowladdii islaamka aheed ee cali bin abi taalib uu hoggaaminayay iyo ciidankiisii magaca markaasuu u naaday waxayna ahaayeen nimankaasi ciidanka caliy bin abi aalib niman ka mid ah xilligii mucaawiya bin abi sufyaan iyo cali bin abi aalib ay ishayeen oo xogow khilaafa uu dhex maray khilaafkaasna wuxuu ku salaysnaa ta'wiil iyo ijtihaadaad qof walbaba ama qolo walbaba ay u aragtay xaqa inay ku taagantay kana bilowday cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu amiiru lmu'miniin dilkiisii iyo sidii loo maarayn lahaa oo ay isku maandhaafeen mucaawiya iyo cali radia allaahu canhu calina uu leeyahay kol haddii baycadii iyo heshiiskii iyo hoggaankii aniga la ii dhiibay oo layla beecooday waa in xukunkii o dhan halkaas iskugu imaado kadibna wixii laxallin la xalliyo mucaawiyana radi allaahu canhu wuxuu ahaa qaraabadii cuhmaan binu cafaan isagana wuxuu jeclaaday in loo soo dhiibo dadkii lahaa dilka cuhmaan binu cafaan radi allaahu canhu si loo qisaaso marka ijtihaadaadkaasi waxaa ka ratibmay in laismaan dhaafo xagga hadalka iyo xagga ficilkaba saxaabadii nabiga calayhi salaam xilligaa jirtayna ay la kala saftaan waxay qolo walbaba ijtihaad ku jiraan ay u arkaan xaq raadis inay yihiin kacanka hadal baa dhacay oo dagaallo waaweyn lagu hobtaa dhacay oo la magac baxay mowqicatu sifiin iyo jamal iyo la magac baxay arrimahaas marka ayay khawaarijtu ku salay ayuu horta fitnada ay ka bilaabatay bilowgaasi fitantaasi ayadaa ah haddii laba ciidan la kala samaystay cali bin abi aalib ciidankiisii waxaa ka mid ahaa niman dhallinyaro ah oo fikirka khawaarijta la yidhaahda la baxay <clears throat> waxayna soo caanbaxeen oy bannaanka u soo baxeen markii waanwaan iyo heshiis uu ka maray cali bin abi aalib iyo mucaawiya labadii ciidan iyo labadii hoggaan oo uu midna soo dirsaday abu muusa alashcari waa caliye midna camar ibnu caas asahmi uu soo dirsaday waa mucaawiye oo la yidhi ka tala bixiya u kala dabqaada xukunkii iyo maslaxadii gacantiinna ayaan gelinnay arrintaa ayadaa marka ay sameeyeen ayaa nimankan dudeen oo ay dhaheen laa xukma ila lilaah nimankaasuu ku xugun dhigtay oo xaakim ka dhigtay xukunkii ilahay iyo kitaabki ilahay buu khilaafay cali markaase waxay noqdeen niman fallaaga ah oo cali bin abi aalib iyo saxaabadii iyo muslimiintii oo dhanba ku gaalimo xukmiyey kadibna dhiiggoodii bannaystay oo dagaal eclaansaday oo muujistay bay noqdeen marka u horraysayna maadaama ciidankii cali ay ka mid ahaayeen ilaa lix kun oo ciidankii cali ah oo khawaarijtaa fikirkooda qaatay baa ka baxay ciidankii xilli salaaddii duhur loo rabay in la tukado oo jamaca lagu wada tukado ayay baxeen markaa cabdullaahi bnu cabaas radia allaahu canhu xabru lumma wa tarjumaan alqur'aan yaa cali wuxuu ka codsaday inuu nimankan bal u yarkaadiyo xiwaar hala gale oo hala doode marka cabdullaahi binu cabaas baa marka u soo baxay radia allaahu canhu wa ardaah ayagoo meel fadhiya oo iska qadeynayo u u yimid markaasu wuxuu yidhi waxay dhaheen maxaa ku keenay cabdullaahi bin cabbaas oo meeshan wuxuu ku yidhi waxaan inaga imaaday asxaabtii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo amiirkii mu'miniinta ina adeerkii nabiga calayhi salaatu wasalaam qaraabada xagga xidhitinimada nabiga ay ka dhexaysay oo nabiga calayhi salaam uu sadaqo u ahaa raggii saxaabada ahaa ee qur-aanka uu ku soo degay tafsiirkiisa iyo macnaha loola jeedo qur-aankaasa inaga yaqaanay idinka ayaan ka imaaday buu yidhi waxaana rabaa inaan inala hadlo oo inii soo gudbiyo fariinta ay iisoo direen cali iyo saxaabadii nabiga calayh salaam idinkana ay naga qaado wixii fariinood gudbinaysaan aad u gudbinaysaan cali radia allahu canhu iyo muslimiintii kale marka waxay dhaheen hadal iyagiibuu marka wuxuu dib ugu celiyey uu yidhi maxay inugu xumbaaray inaad baxdaan saddex shay bay sheegteen saddexdaa shay midka koobaad waxay dhaheen cali radia allaahu canhu ayay ka wadaanay marka waa cadhaysan yihiin oo cali waa ka soo horjeedaan dhiiggiisiibay bannaysteene ugu dambaynna ayagaaba dilay oo sabab u noqday cali wuxuu xaakim ka dhigtay rijaal xukunkii ilaahay buu wuxuu u bandhigay oo gacanta u geliyey oo yidhi ka xukuntama niman oo yidhi xukunkii idinka ayaa gacantiina ku jirtaa marka ilaahayna wuxuu leeyahay in ilxukmu ila lilaah xukunka ilaahay unbaa iska leh ayagii isagana rag buu xukunkii u dhiiba oo yidhi xukunkii iyo taladii idinkaa inii dhiibay halkaas marka cali radia allahu canhu waa ku gaaloobay bay leeyihiin raggii ku raacay fikirkaas waa ku gaaloobay waa kow qodobka labaadna waxay yidhaahdeen qaatala walam yasbi walam yagnam dagaal buu galay oo mucaawiya ciidankiisiiyo ciidanka cali waa kay dagaalameen wax haniimo ah oo haddii dagaal uu dhacay haniimo oo uu soo haniimaystayna ma jirto oo xoolahoodii haweenkoodana muuna soo qafaalanin oo addoommo iyo qafaalka muuna dhiganin sida gaalada iyo muslimiinta kay dagaalamayaan la rabay qodobka saddexaadna waxay dhaheen markii xukunka uu u gudbinayay labadooda ay isdhaafsanayeen qoraalka wuxuu diiday inuu isku magacaabo amiiruulmu'miniin oo cali bin abi aalib baa warka ka socdaa waxaynu ku socotaa mucaawiya cali baa wada hadlaaya amiir almuminiin waa diiday inuu dhaho hadduunan amiirulmu'miniin unan ahaynna amiirulkaafiriin buu noqday dheheen gaalada amiirkoodii buu noqday markaasuu ibnu cabaas wuxuu yidhi haddaan saddexdaas qodobba idiga jawaabo qur'aanka iyo axaadiista nabiga oo saxiixaana inii sheego ma qaadanaysaan sucaal la yidhi markaasuu wuxuu yidhi qodobka aad leedihiin xukun buu ka dhigtay aayaddaad soo deliishateen inayn xukmu ila lilaah oo aayad qur'aanah laakiin oo xaq ah laakiin baatil aad ola oo si khaldan u fahanteene bal waxaan ii sheegayaa buu leeyahay in xukun iyo maxkamad iyo talo laga gaadho bahalka la yidhaahdo arnabka ama bakaylaha dhiiggiisii in xukum iyo xaakim loo bixiyo oo rag ay ka hadlaan iyo in dad islaynaaya oo muslimiina oo saxaabadii iyo taabiciintii ah oo islaynaaya dad loo bixiyo kee culus kee daran buu yidhi maxaa yeele waxaad ogtihiin inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu yidhi laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadli minkum haddii xaajiga ama muctamirka xajka ku jira ay ugaadh dilaan ugaadh inay dilaan waa xaaraan maxduuraat lixraam buu ka mid yahay hadday dilaan wixii oo xajkii lagu jira ama cumradii oo muxrimiin ay yihiin ugaadha xaramka ugaadha barriga ama xaram ha ama xilli ahaata hadday dilaan waxaa laga rabaa waxay dileen wax u dhigma oo xoolaha la dhaqda ah wax u dhigma oo xoolaha la dhaqdaa inay gowracaan oo qofkii marka gorayo dilaa neef geela laga rabaa garanuug hadduu dilaa neef ariha maalan ximaarulwaxshi iyo baqaratulwaxshi iyo neef loo ah hadduu markaa dilo wax ka yar adhi sidaasa ku soconaysaa yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum waxaa arrintaa ayadaa xukumi oo ijtihaadi oo iswaafajinaya neefkii la dilay ugaadhi la dilay iyo neefka lagu bixinayo jazaha dawaa cadli minkum laba caadiliina oo cuduul ah oo ikhyaar ah ayaa arrintaa ayada xukunkeeda loo dhiibay oo ka soo arrimin baa la yidhi marka haddii bakayle iyo sagaaro iyo eeleeele iyo garanuug iyo wax la dilay oo ugaadhaa ka mid a ah, ilaahay uu yidhi ragga ha ka taliyaano oo xukunkeeda ha soo gaadhaano in dadkii isku hoobanaya isleynayay loo bixiyo guddi maslaxaysa oo xukunkooda lagu soo gaadha maxaad markaasi u diidaysaan ilaahay baaba sidan u caddeeyey middaa ma ina gashay ha wayna gashay bay dheheen qodobka labaad ilaahay haweenkii ninkii iyo naagtiisii iskhilaafay waa ka ka hadlayo wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcauu xakama min ahlihi waxakama min ahliha haddii ay khilaafku uu sii weynaado labadan isqabtaa xaggiyo xaggaba xakam ninka ka socday iyo mid ragga haweenka ka socda gabadha ka socda ha loo bixiyo ayaga ha ka taliyaano yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma marka nin iyo naag iskhilaafay oo wada noolaashahoodii iyo wada joogoodii iyo budcigoodii iyo shahawaadkoodii inay wada gutaan oy wada joogaan haddiiba loo ogolaaday inay rag ka taliyaan in raggaas saxaabada ahe islaynaaya iyo taabiciinta ee khilaafka iyo dhex maraya fitanta ay dhexmartay la kala xalliyo oo xaakim loo bixiyo mal maanic qodobka kii hor u raacsanaa jawaabtii marka way ku qanceen qodobka labaadna waa masalada ah in cali radi allaahu canhu wa ardaah uu yidhi amiiru lmu'miniinta uu ka hadlay masalatu amiir almu'miniin nabiga calayhi salaatu wasalaam xudaybiya iyo sulxu lxudaybiya waa kii markii ay wada hadlayeen kufaaru quraysh oo qoraalkii ay kala qoranayeen wuxuu nabigu qoray cali buu wuxuu yidhi waxaad qortaa waxaad tidhaahdaa hada maa saalaxa bihi muxamadun rasuulilah muxamadun rasuulullah nabi maxamed heshiiskuu la galay kufaaru quraysh qor buu yidhi rasuulullaahidaasay diideen waxay dhaheen rasuulullah haddaad tahay kulamaana dagaalanayne maxamed bin cabdilaahi qoro magacan kugu naqaani tir buu yidhi cali ow eh, rasuululahi tir oo maxamed bin cabdilaahi qor marka nabi maxamed baaba calayhi salaatu wasalaam rasuulullaahi inuu yahay qoraalkii la qori lahaa tiray isagoo leh rasuulka ilaahay baan ahay haddana qoraalkii si maslaxa loo gaaro darteed rasuululahi ka tiray amiirulmuminiin in la tira maxaad u diidantihiin si maslaxa loo gaaro ila madaxnimadii iyo mas-uuliyaddii baabaa laysku qirarsaneen oo laysku ogoleen hadduu ninkana madaxweynenimo sheeganaayo qolo fallaaga oo ka soo horjeedana ay leeyihin kuma qirsanin madaxweynenimo fulaan iyo fulaan lagu wada hadlo maslaxada iyo dantaa keenaysa haniimadii bay ka hadleen iyo maxaad u qafaalan weydee dadkaad la dagaalantay markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas ma waxaad rabtaan inaad kafaalataan ood addoonsataan umulmu'miniin caaisha radia allahu canha hooyadiin miyaad qafaalan rabtayn oo dhanka mucaawiya ka soo jeedo miya inaad kafaalataan miyaad rabtaan soo hooyadiin maaha haddaad tiraad hooyadaanna ma aha waad gaalowdeen annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum bu ilahay leh haweenka nabiga calayh salaam waa hooyooyinkii mu'miniinta haddaad tiraahdeen hooyo noomaa ah, waad ku gaaloobaysaan ma hooyadii maad qafaalanaysaan saddexdaas markuu oga jawaabay oy dheen waan qaadannay fikir ahaan wax kale u dhaqaajeen ay waayeen laba kun lix kun bay ahaayeen laba kun baa soo raacday cabdullaahi binu cabaas oo salaaddii muslimiinta la soo tukatay afartii kun ee kalena gaar bay u istaageen oo waa qanci waayeen dagaalkii bay marka bilaabeen ayagaa bilaabay kadibna cali radia allahu canhu waa la dagaalamay axaadiista nabiga uu ka sheekeeyey nimankaa imaashahooda iyo fikirkaa khaldan oo ah in muslimiinta lala dagaalamo gaaladana aan lala dagaalamin iyo in dembi kabiiro oo qof uu ku dhacay la diintiba diintiiba aga baxay iyo in ixtiraam la'aan ay noqoto dadka waxay ku dhaqmaan ay culummada kula dhaqmaan iyo fahamka shareecada oo si khaldan loo fahmo intaasaa usal ah nimanka ayagaa khaladka ay galeen inay fahamkooda u khaldanaaday oo kitaabkii qur-aanka ee sunnada ay si khaldan u fahmeen ixtiraam la'aan inay ku dhacday oo dadkii waxay ka barteen iyo saxaabadii nabiga calayh salaam iyo ay ixtiraami waayeen iyo in markaasi hawo iyo shaydaanna uu galay waxaasaa marka u sababah qof kasta oo markaa fahmu lkitaabi wasunna calaa wifqi salafi saalix kitaabka qur-aanka iyo fahamkiisa sidii ay salafka u fahmeen si aan ahayn u qaata oo deenna dagaal iyo khilaaf la imaada oo idilba fikirka asaga ahaa lagu salayni oo laleeyahay waad ku salaysan tahay qala xadaana mxamed bn ramx min almuhaajir akhbarana leyثu can yaxya bni saciidi can abi zubayrin can jaabir bni cabdillaahi qaal ataa rajulu rasuul allah nin baa nabiga u yimid calayh salaatu wasalaam biljiciraana jiciraana waa meeshii xoolihii qaniimadii xunayn darsigeena u dambeeyey ka sheekeynayo meeshii lagu qaybiyey yaa jiciraana la dhahaa munsarifahu markuu ka soo gadoomay nabigu min xunayn meeshii xunayn la dhihi jiray dagaalkii weynaa ee hawaasina uu nabiga kula galay xoolo badanna nimanka ayagaa lagaga soo qabtay iyo dad badan wa bilaal maradiisana waxaa ku daadsanoo ku jirta fidatun lacag fidaah fida iyo qalin oo dahabka iyo fidada labadaas la isticmaali jiray bilaal maradiisana lacag badanoo fida ayaa ku jirta wa nabiga calayhi salaatu wasalaamna yaqbidu minhaa bilaal lacagta u hayuu ka soo xantoobinayaa yucdi naas dadkii buu sinayaa dadkii buu siin gaar ahaan dadkii mu'alafatulquluubka ahaa islaamnimada ku cusbaa ayuu nabiga islaamka jeclaysiinayaa oo raba xasaasiyada iyo cadhadii iyo cadaawadii inay ka baxdo oo islaamka jeclaadaan faqaala markaasuu nink baa soo kor istaagay oo nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamadow waa idibla-anta halkaasi ka bilaabatay in nabiga calayh salaam magaciisii keliya loogu dhawaaqo oo bismi risaala wanubuwa aan la raacinin ma banaana yaa muxamed buu yidhi muxamedow icdil cadaalad samee buu yidhi cadaalad ma samaynaysid bay ka dhigantahay marka jawr iyo dulmi iyo cadaalad darrad wax ku maamulaysaaye muxamed cadaalad samee marka halkaasaa la iga bilaabanoo waa khuruujun bilqowl waxaana markaa ay shabbahaysaa khuruujun bilficli waa isku mid qoladaasna cali radi allahu canhu si ficila oga baxeen ninkanna nabiga calayh salaam iyo maamulkiisii iyo cadaaladiisii iyo hoggaankiisii intuu ku dareeyey uu ka hor imaaday ayuu haddana ayuu ka baxay oo inkiray inuu cadaalad yahay yaa moxamed icdil qaala nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi waylek kugu dhacdee waman yacdilu yaa cadaalad samaynaya idaa lam akun haddaanan aniga aanan noqonin acdilu mid cadaalad sameeyo adinaa maxamed oo risaalada loo soo dhiibay oo khayru khalqi illaahi ah oo cadaalad iyo sinaan wax ku maamuli waayo waa kuma qofka cadaalad wax ku maamuli laqad khibtu waan hoogay wa khasirtu waan khasaaray in kun haddaanan ahayn acdilu mid cadaalad sameeyo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy hadda aniga rasuul alla baan cadaalad samayn waayo khasaara dhacday nusakda qaar ama rawaayilka qaar khibta wa khasirta oo laga dhigo khidaab adigaa hoogay oo khasaara kugu dhacday ku qadar haddaan anigaba aan cadaalad samaynin adigana inkaar baa kugu dhacdo khasaarti wey in lam akun acdil faqaala cumar bin khadaab baa wuxuu yidhi radi allahu canhu dacnii yaa rasuul allah rasuul allow iga tag faaqtul aan dilo hada almunaafiqa munaafiqan aan dile khaalid binu welidna waa yidhi labadaba labada riwaaya waxa lagu jamciyaa mid walbaba wuxuu yidhi nabi allow aan dila ninkan isaga waa munaafiqe nabigu munaafiqa dhihin muuna dhihin laakiin ha dilin buu yidhi qaala nabiga calayh salaam faqaala wuxuu yidhi macaad allah ilaahay baan ka magangalay an yataxadaa annaasu dadka inay ku sheekaystaan anii anigu aqtulu inaan dilaayo asxaabi asxaabtayda inkasta oo fikirkiisii uu nagu khilaafay oo naga baxay oo khawaarij uu noqday haddana annagii buu nagu dhex jiraa gaalo oo bannaanka taagan oo gaalnimadooda muujistay yaan ishaynaa haddaan kan hadda aan dillo munaafiqnimadiisii iyo khilaafka aan ku dillo ku mutaystay waxaa imaanaysaa in ay ku sheekaystaan cadowgu nagu wiirsadaan oo ay dhahaan hadduu dib ugu laabtay asxaabtiisii iyo kooxdiisii iyo ciidankiisii warkaas ay dhahayaan siyaasa sharciya oo xakiima ah ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam kula dhaqday oo wuxuu yidhi dili mayna naga daa xataa hadduu munaafiq la yaqaano yahay dili mayno oo nabigu wuu ogaa qaarkood munaafiqnimadooda cad baa loo sheegay sala allah alayh wasalam <clears throat> laakiin wuxuu oga tegey in hadhow la dhaho ayaga baas dilaya oo dagaal gudaha ah dagaal gudaha inuu ku bilowdo dacaayad gaaladu ay markaasi kaga garhelaanna ay dacaadeeyaan wax allaal wixii dacaafuliimaan iyo munaafiq ahaana gaalada ay u baaqaan oo ay u gacan haadiyaan arrimahaasoo dhanna jabbay ku noqonaysaa wuxdada iyo midnimada iyo quwada muslimiinta taasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u diiday ta labaad hadduu dili lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa imaan lahayd dadka ka dambeeya ee madaxdaa qof kasta oo khilaafa inay dhahaan munaafiq weeyaan annagana waan dilaynaa kadib deena ayba dhici karto qof xaq ku taagan oo xaq uu ka hadalkiisa yahay ila nabiga nabi buu ahaa rasuul buu ahaa sharci baa hagaayey ilaahay baa ilaaliyo macsuum buu ahaa mid marka iska caadi ahoo macsuum bay ahaynoo madaxa inuu yidhaahdo sidii nabigaan ana mariyo waan dili dad xaq ku taagan deena uu laayo tanaa ka ratimi laheyd marka baabkaasoo dhan nabiga waa joojiyey calayhi salaatu wasalaam qofkaasi in la dilo ama dadka noocaas kale ah naga daabi yiri inna haadaa midkanse wa asxaabahu iyo asxaabtiisa asaga iyo wixii fikirkiisa qaba yaqra'uuna alqur'aana qur'aankaay akhrinayaan laa yujaawizu xanaajirahum qur'aankana ma gudbaayo xanaajiruhum kalxamahooda xanjarada dhuuntooda ma gudbaayo halkaa dhuunta ah yamraquuna minhu diintii bay ka baxayaan iyo qur-aanki kamaa yamruqu sahmu leebka si ooga baxo min aramiyati meesha lagu toogtay leeb si xooga loo garay oo meesha uu ka baxaaya oo lagu toogtana af uu kaga baxa leh xagga kale oga baxaya markaasba saasoo kale oga baxeen buu nabiga calayh salaam diinta qur-aankana afkay ka akhrinayaane qalbigooda ma gaadhsiisna qur-aankana in afkana laga akhriyo quluubtana ay u duleysho qalbiga uu gaadho saamayn uu ku yeesho oo dhaqangelintiisii uun markaas lala imaado ayaa la rabaa marka afkay ka akhrinayaane iimaankoodii ama qur-aankooda qalbiga ma gaadhin buu nabi sala allah aleh waali wasalam ayb qala xadaana mxamed bn muhanى qala xadaana cabdاlwahaab athaqfi qala samictu yaxya bnu saciidin yaqul akhbaranii abu zubayr anhu samica jaabir bn cabdillahi xa وxadaثna abu bakr bn abi shayba xadaثna zayd bn اlxubaab qala xadaثanii qura bnu khalidi qala xadaثanii abu zubayr can jaabir bn cabdillahi radi allahu canهuma ana الnabiya salى اllah alيه wasalam kaana yaqsimu mahanima hanimuu qaybinayay markaasuu ninkaasi afxumadaasi kula hadlay wasaaqa alxadiid waxay tusaysaa nabiga sabirkiisa calayhi salaatu wasalaam iyo dulqaadkiisa isagoo awood u leh haddana dadka noocaas oo kale ay afxumadooda uu iskaga dulqaadan jiray isagoo ilaalinaya masaalix ka waaweyn iyo xigmad ka ballaaran intaasi iyo inay dhibaato ka weyn ay ka dhalato tallaabaqaadka ayuu nabiga calayhi salaam faraha ka qaaday qaala xaddaanaa hanaad binu sariy qaala xaddaanaa abulaxwas can saciid bni masruuqin can cabdiraxmaan bin abi nuucm can abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu sacad binu maalik qaala wuxuu yidhi bacaa caliyu bin abi aalib radia allahu canhu cali bin abi aalib baa wuxuu soo diray wahuwa bilyaman isagoo yaman jooga bidahabatin dahab fii turbatiha carradeedii qabta ilaa rasuul nabigu usoo diray calayh salaam xogow dahab oo dhulka laga soo qaaday oo caradii wadatoo weli aan la saafigaraynin ayuu nabiga calayhi salaam usoo diray suu u qaybiyo nabiga meel allaala meeshii ilaahay uu maarata kutuso uu ugu bixiyo markaa dahabkeedi dahabka hore waa dahab aan saafi turaabtiisi turaabtiisii wataba loo jeeda faqasamahaa rasuulullah dahabkii nabigu wuxuu u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam bayna arbacati nafarin afar nin buu u qaybiyey alaqrac binu xaabis alxandali waa ninkii boqolka geelaan la siiyey qabiil dhan baa ku daba fiirshan oo fiirsanaya asaga isaga marka haddii laiska dhigo meel iska dhigo oo laiska sugo oo la hubsado oo qalbigiisii iyo maskaxdiisii gacanta lagu dhigo wuxuu sabab u noqonayaa shacab dhan inay soo raacaan marka waxaa weeyaan xikmada nabigeena ka mid ahay sala allahu alayh waalih wasalam in afraadda kale la istihdaafo oo la toogto ninka madaxda ah ayaa ka muhiimsan aqra binu xaabis buu siiyey nabiga iyo cuyeena binu badrin alfazaari isaguna banu fazaara ayuu madax u yahay wacalqama binu colaahata alcaamiriy uma axadda bani kilaab ka sii ahaa iyo wazayd alkhayr aaa'i afartaas u qaybiyey nabiga alayh isalaatu wasalaam uma axadda bani nabhaan ku sii ahaa qaala faqadibat qurayshu quraysh baa cadhootay faqaaluu waxay dhaheen atucdii ma waxaad siin sanaadiida najdin watadacuna odayaashii iyo duqaydii reer najdi miyaad siinaysaa dahabkii qaaliga ahaa annagiina managa tegaysaa haddaan nahay muhaajiriin iyo quraysh fa qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam ila quraysh baa la socotay markaa soo islaantay oo aan muhaajiriin ahayn faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi innii anigu inamaa facaltu dalika waxaan arrinkaa u sameeyey liata'allafum inaan soo dumo dan kale kama laha nabiga calayh isalaatu wasalaam jaceyl uu u qabo iyo maxabo uu u qabo iyo inay dadka ka fiican yihiin ma ahee inuu ayaga diinta usoo dumuu rabaa nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaa yalay adduunyada ah iyo waxa lagu bedelaayo way kala fog yihiin waa diin iyo inay alle iyo rasuul ay rumeeyaan shareecadana ay difaacaan oo garab u noqdaan nabiga wuxuu rabaa inuu badiyo cadadka muslimiintahe muwaxidiintahe alle iyo rasuulba rumaysanee raacsan ayuu badin rabaa nabiga calayh salaam ee qof xoolihiisa iyo jeceyl gaara uu qaba ma aha laa ata'allafhum waa soo dumaya in la soo dumana waa maطlab sharciya qur-aanka kariimka ah baa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ku daray dadka zakada la siinayo arkaanta islaamka ka mid a ah, walmualafatu quluubuhum dadka quluubtooda lasoo dumaayo siddeedda sinfi ee zakada la siin bay ka mid yihiin waa xikmad weyn oo rabbaani ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka uu ku taqriiriyey fa ja'a rajulun nin baa marka yimid saxaabadii kale waa iska aamuseen waa qanceen nin meeshanaa marka yimid ka fullixyati garh weyn mushrifilwajnatayni labada dhafoora ay taagan yihiin hayrulcaynayni indhihiisuna god ay ku jiraan naatuuljabiini wejigiisana uu soo taagan yahay waa la tilmaamay ninkaasaga maxluuqu raasi ugu dar madaxiisana waa xiran yahay waa mulukaysan yihi nin noocaasaa yimid kadfulixya garh weeye mushrifulwajnatayni labada dhafoora waa soo taagan yahay hayrulcaynayni indhihiisana waa indho god ku jira wey naatiuljabiini intaa wejiga ahna waa soo taagan yahay oo waxbaa saaran maxluuquraasi waa soo mulkaysta waa xiran tilmaamahaasi waa tilmaamo iska abuur ah laakiin ninkii un lagu tilmaamayaa oo qofka hadduu tilmaamaha leeyahay wax dembiga ah uu galay ma jirto laakiin ninka asagee nabiga hadalka xun ku yidhi yaa wasfigiisi iyo tilmaantiisa si daqiiqa lagugu sheegay inuu garh leeyahay arrin fiican bayba ahaan lahayd inuu garh leeyahay oo garhkiisa uunan xiirin oo garhkiisa uu sii daayey da waxa weeyaan waaba oo waa sunadii oo waa ariiqii nabiga sala allah aleh waali wasalam saxaabadiisa qowlan wa ficlan wa taqriiran intaba uu ku sugay laakiin kuma filla hadduu qofka daahirkiisa u hagaajiyo oo uu sunnadiisii ay muuqato xagga labiskiisii iyo xagga maaragtay jidhkiisa intaba uu sunnada waafajisan yahay laakiin mutaabacadii iyo dariiqii sharcigaheed uunan qaadin ee kale ama qalbigiisaba uunan hagaagsanayn daahirkaasi uu hagaajiyey waxba u tarimayso madaahirta waxba u tari mayso ilaahayna subxaana wa tacala in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum ilaahay wuxuu fiirinayaa qalbiga iyo camalka camalkaada waa inuu toosan yahay qalbigaadana toosan yahay muuqaalkiisa qofka keliya kuma filla marka camalkiisii oo ka hullixya ah oo garka la sii daayo waa camale waa fiican yaha waa la soo dhowaynaya laakiin maxaa hortaagan muuqaalkiisii iyo jismigiisa kale waxba uma tarayso qalbigiisa halaysan ayib ninkaasaa nabigu u yimid calayh salaam faqaala wuxuu yidhi ittaqi illaha yaa muxamed ilahay ka cabsa muxamedow ittaqi illaha ilaahay baaba yidhi yaa ayuha nabiyu taqi illaah ee in qofka ittaqi illaahi la yidhaahdo alla ka baq la yidhaahdo asalkeeda waa kelimo xaqah waa kelimo runa waa kelimo fiican waa naseexiya waaniya wacdi waayo laakiin kelimatu xaqin yuraadu biha albaatil wey waa kelimo xaq oo baatil loola jeedo maxaa meeshan isku soo hagaajiyey qaybta nabiga wax qaybinaya iyo itaqila maxsuusoo toosiyey <clears throat> maxsuusoo toosiyey <clears throat> wuxuu ka wadaa ilaahay kama cabsatid ilahay ka cabso mar dhowna waa soo maray inuu yidhi cadaalad maana samaynin tan wey midda marka khaladka ah ee nabigana xanuujisao taabatay calayhi salaatu wasalaam qaala faqaala rasuulu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi faman yudic illaha yaa ilaahay adeeci in casaytu haddaan caasiyo ila itaqi illaaha waxaa weye macnaheedu ilahay ma adeecsanida ka dhigan tahay haddaan ilahay aniga aanan aniga ah ilaahay aanan aan ku caasiyo yaa adeecayo oo muslim toosan noqon ama dhacaysa idinkana waa kasii xuntihiin waa kasii darantihiin waa khasaarteen khibta waa khasirta wey ayaamanunii ma i aaminayaa yani allah yani rab rabbi miyaa aamini calaa ahli lardi ehluardaha miyuu ilahay aaminayaa oo qur-aankaas kariimka iyo waxyigaasa inta ilaahay u soo dhiibay lagu aaminay iyo siduu ahaa u gudbiyey nabiga calayh salaatu wasalaam ilahay baa ku aaminay wixii ugu qaalisnaa oo qur-aanka iyo waxyiga ah ilaahay miyaa ii aamin ahlu ardaha inaan diinta gaadhsiiyo walaa ta'munuunii idinkana ima aaminaysaan miyaa adduunyadan aan qiimaha lahayn ee faaniyada ee iska dhammaanaysa waa wax cajiiba wey qaala uma adbara arajulu ninkii asagaa waa jeesada waa tegey fasta'dana arajulu min alqowm nin saxaabadii ka mid ah idan weydiista nabiga fii qatli ninka inuu dilo yarawna waxay u arkaayaan ama yarawna waxay u malaynayeen anahu ninkaasa khaalid bin weliid inuu yahay cumarna waa ku jiray faqaala rasuulu lah nabiga alayh salaam baa wuxuu yidhi ina min didi'i haada kan asalkiisa iyo maxuuha fikirkiisa qowman dad baa wata yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhrin doona laa yujaawizu xanaajirahum qur'aankana uuna gudbaynin xanaajirtooda iyo dhuuntooda yaqtuluuna waakuu tilmaanta ay leeyihiin yaqtuluuna ahla alislaami muslimiintay laynayaan wayadacuuna ahla alawthaani kuwa gaalada ee sanamka caabadana way ka tagayaan inay laayaan oo ku gaalimo xukmiyaan oo ay tatabucaan cuyuubtooda ceebahooda gaaladana xaggooda ma aadi karaan yaqtuluuna ahla alislaam ayay leynayaan wayadacuuna ahla alawthaan gaaladana maaragtay waa ka tegayaan dilkooda yamruquuna min alislaami islaamkii bay ka baxeen kamaa yamruqu sahmu leebka uu oga baxo min alramiyati toogta iyo meesha lagu ganay lain adraktuhum haddaan soo gaadho kuwaasi la aqtulannahum waan layn doonaa qatla caadin reexaad sida loo halaagay oo kale u laynayaabu nabig sala allah alay wasalam reexaad dee wax kii lagu halaagay dabeel aan waxba ka tegin tudamir kulla wax kasta baabaystay ayuu ilaahay ku halaagay subxaana wa tacaala sidaasoo aan kale annaga waan la dagaalami nimanka haddaan soo gaarayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa niman islaam sheeganayo qur-aan akrin oo salaatuleylka aan ka saaxanaynin oo salaadooda iyo cibaadadooda iyo qira'atul aankooda aadaan gaari karin wey nimankuu nabiga leeya waan la dagaalami maxaa yeelay afka baarkiisa weeye qalbigooda ma gaarin waxaa la rabaa afka iyo uurka inay isku duleelaan oo iimaanka iyo qalbiga iyo qanaacada iyo iyo muxuu ahaa ay iswaafaqsan yihiin haddii tii la waayey afka wax ka akhrinaya waxba kuu tari maysa wey maxaa yeele dhaqankoodiiba wuxuu noqday in dadkii qur-aanka la akhrinaya ay gaaleeyaan oo dadkii tawxiidsanaya ay gaaleeyaan oo dadkii salaadda tukanaya ay salaadda ku dilaan dadkaasa markay dhaqankoodii bay noqdeen saas darteed qur-aan akhris iyo salaaday tukadeen midna badbaadin maysa waa lala dagaalamaya xaddaana qutayba binu saciid qala xaddaana cabdulwaaxid can cumaarata bn اlqacqaac xadaana cabduraxmaan bin abi nucmin qaala samictu aba saciidin alkhudriy yaquul bacaa caliyu bin abi aalib radia allahu canhu baa wuxuu diray ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaam min alyamani yaman wuxuu oga soo diray bidahabatin dahab fii adiimin maqaar ku jira maqaarkaasoo maqruudin la magdiyey maqaar la magdiyey magdintu waxaa weeye maqaarka oo markaa laga saaro wax allaala wixii ama hilibahaa ama dhiigahaa ee ku yaalay intii laga sifeeyo oo maado xaariqa ah kulul intii lagu hoolo lagu hoolo kadib deena wixii wuxuu noqonayaa sidii maradii oo kale oo waa la iska isticmaali oo weelal baa laga dhigan salli baa laga dhigani waa waxba kama halaabay maqaarkaasuu marka ugu soo riday lam tuxasal dahabkaana ma aha mid la tafsiiliyey taxsiiliyey lam tuxasal lama saafigaraynin min turaabiha caradii lagama saafigaraynin dahabkii oo caradiisii buu wataa qaala faqasamahaa bayna arbacati nafar afar buu nabigu u qaybiyey calayh salaam bayna cuyeena binu xisnin alfazari walaqra binu xaabisin wa zaydin alkhayl waraabicu midka afaraad ima calqama binu culaatha inuu yahay wa ima caamir binu dufayr inuu yahay labadaa mid un weeyaan buu leehay laakiin sida xooga badan waa ninka la calqama binu culaatha wey ama caamir binu dufayl isagu maata qabla sanatayni fi lwaaqica waaqicadaasi intayna dhicin laba sana kahor buu sii dhintay faqaala rajulu min asxaabihi nin saxaabada nabiga ka mida calayhi salaam ila dadkiibu ku dhex jiraaye saxaabadii baa lagu tirinaya yaa wuxuu yidhi kunaa naxnu axaqu bi haada annagaa ka mudnayn min haaulaa'i kuwan annagaa ka mudnayn nimankan aad siisay annagaa ka mudnayn dahabkan inaad na siiso qaala fabalaqa dalika anabiya warkii baa nabiga gaaray calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi alaa ta'minuunii miyaynan i aaminaynin oo cadaaladayda aadaynan ku qanacsanayn iyo qaybtayda wa ana amiinun man anigoo ah amiinu mid uu aaminay man allah i aaminay bisamaa samada ahaaday bisamaa samada macnaheeda waxaa loola jeedaa jihatu alculuw ayaa laga wadaa lianna ilaahay subxaanahu wa tacala khalqigiisa ma ixaaaynayo isagaa ixaaeeyo khalqigoo dhan ka koreeya baayinu can khalqihi subxaanau wa tacaala marka amiinu man fi samaa ee fi jihati alculuw isagaa ka soreeya khalqigiisa subxaanahu wa tacaala marka waa ihbaat sifat alculuwi lilahi subxaanahu wa tacaala culuw llahi daatiya ilahay culuwiisa manaa daatadiisa inay sarrayso dalla calayhi alkitaabu wasunna baa tustay ah, culuwiga macnawiga asaga muran kama taagno inuu ilaahay sarreeyo qadran wa qahra taa ayadan iskuma haysto ee waxa ay firaqda ay diidan yihiin oy kuwana ay leeyihiin wax cadamaba ilahay ka tilmaamayaan wax cadam aba oo khaarij caalam ma aha daakhil caalam maaha aha muxuu ahaa mutasil ma munfasil maaha waxaa maaha waxaa maaha tilmaam marka waxay la tilmaameen ilaahay meel ay ku sheegi karaan muusan jeerin oo wax cadamahoon jirin tilmaantii lagu bixin lahaa ayay ilahay ku tilmaameen kuwo kuwana waxay dheheen fii kulli makaan meel kastuu joogaa intaba nusuusu shareeca way khilaafsan yihiin qur-aanka iyo sunnadaa ku filan ee haddii ugu noqdaano wa amiinu man fi samaa allaha samada iyo dalka culugiga jira allahaasaa i aaminay idinkuna ima aaminaysaan miya yaatiinii khabaru samaa samada khabarkeediiyo waxyigii baa i imaan sabaaxan subaxdii iyo masaan waxyigii baa samada ka imaanaya oo nabiga loo keenaya oo lagusaga keligii loo dhiibi oo laleeyahay gaadhsii dadka waa lagu aaminay kalaamka ilahay baa lagu aaminay idinkuna ima aaminaysaan miyaa adduunyo qaybinteed qaala faqaama rajulu nin baa istaagay intaa kuwa hore hunguri iyo xoolo iyo wuxuunba iska rabeene intaasi uma iskaga kaaftoomen ninkanaa mashaqo dhigay faqaama rajulu nin baa kacay haayirulcaynayna indhihiisa ay god yihiin awr yani aar qaarku waa godka haayirulcaynayna indhihiisa ay god ku jiraan mushrifulwajnatayn labada dhafoorana ay taagan yihiin naashizuljabha wejigiisana uu soo yar taagan yahay kaulixyati gadh weyn maxluuqu ra'si timihiisana uu xiiray mulkaysan mushamiruliisaan hoosguntigiisana kor u qaatayoo xanjeertay tilmaamahaasuu la yimid intaasoo tilmaama waxba uma tarin hadduu garkii sii daystay dharkiisana uu kor u qaatay oo sunnada waafajiyey hadduuna alla iyo bay ku qanacsaneen qur-aan aaminsaneen fahamkii shareecada uuna sidii saxdeed u qaadanaynin asaga uun keliya isla quman yahay wax uu ka sheekh dhigtay oo wax ka bartay oo wax ku xidhan yahay silsilaba una lahayn qofka asaga khata'iisa iyo khaladkiisaa badanaya oo qofka saxafiga la yidhaahdo dacaayad marka inuu kiciyo mar walbaba oo culummada ka lalmado wax ka sheego tanaa marka imaanaysa mushamiru liisaar qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow ittaqi illah ilahay ka baq buu yidhi haddaa yaa muxamed baan soo marray waa riwaayat alxadiid bilmacna inay iska tahay faqaala wuxuu yidhi weylakeenkaan kugu dhacday awalastu miyaanan ahayna xaqa ahli ilard ehlu ardahaas ooma mudni an yattaqi allah ah. xaqu ahli ilard ehlu ardaha qofka ugu mudan an yattaqi allah inuu ilahay ka baqo su-aala mihi buu yidhi waa balaa isagaa u mudan nabiga sala allah aleyh wasalam aclamu nnaasi biاllah wa atqaahum lilah ayuu ahaa qofka ugu yaqaana ilaahay iyo xuquuqdiisa iyo sifaadkiisa iyo wuxuu ilaahay subxaanah wa tacaala uu addoommaha amray oo ugu yaqaana haddana ugu cabsi badan buu ahaa qaala uma walla rajulu ninkii waa iska tegey faqaala khaalid binu waliid ba wuxuu yidhi ya allah alaa adribu cunuuqahu lqunta miyaanan goynaynin faqaala laa maya buu yidhi lacalahu an yakuuna yusallii waa sifo kale tu kale oo ayadana qofka in la dilo looga maagani midda koobaad waa in dadka muslimiinta dhexdooda ayna isdagaalin oo madaxda hadday qofkii hadal ku yidhaahdaba ay dilaan waxaa imaanaysa inay cadowi kale ay ku farxaan oo ay ku wiirsadaanoo ay halkaasi dagaal daakhila u imaado ta labaadna waxaa weeye qof hadduu tukanaayo oo salaad uu ku jiro oo tukanaayo muslim uu yahay inaan waxba la dilin weeyaanoo waxyaalaha kale waa uu ka badbaadaya ilaa la helo kufran bawaaxan cindakum min allahi burhaan gaalnimo cad oo xujo loo haysto in la helo mooyeene hadduuba tukanaya in la daayo wey lacalahu an yakuuna yusallii inuu tukan baa la arkaaye waxba ha dilinna buu yidhi waxaa laga fahmay hadduuna salaad tukanayn oo si cad u diida salaad inuu tukado murtad inuu yahay ama uu ka tago salaada katagid uu ka tago ayana in loo dilaya laga qaadanaya oo gaaloobaya qaala khaalid baa wuxuu yidhi ibnu waliid wa kam min musallin badanaa mid tukanayo oo yaquulu bilisaani carabkiisa ka dhihi maa laysa fii qalbii qalbigiisa waxaan ku jirin nabiga somuudhi inuu tukadaa laga yaaba khaalid wuxuu leeyahy in badanoo tukanayso carabkooda iyo qalbigooda iswaafaqsaneen yaa badan waana runtii way jiraan oo munaafiqiintii xilliga nebiga jirta calayhi salaam iyo xilligii ka dambaysay oy sii bateen intaasoo tukanaaya oo cibaadaysan oo taacaysane haddana carabka waxay ka leeyihiin qalbigooda ma gaadhsiisna oo ahaan oo ra'yigaasi fikirka hadalka asagaa waa mabdayan waa sax laakiin waxaa imaanaysaa cinda muxuu ahaa tafsiil iyo in la dejiyo cala alwaaqic qofkan asaga ah inaadan ogeyn midka uu yahay ma kii tukanaya oon salaadiisa qalbigiisa ayna gaadhsiisnaynba mise waa mid salaadiisa iyo qalbigiisa ay isku xidhan yihiin oo mu'mina adi ma kala ogid kol haddaadan kala ogayna tuhme iyo malamalo qof waxba kuma yeeli kartid faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam waata jawaabtay nabiga wanaagsaneed innii anigu lam umarnay ma amrin an anquba inaan duleeliyo can quluubi innaas dadka quluubtooda walaa ashuqa butuunahum calooshada inaan jeexo ani layma amrin buu nabiga calayh isalaatu wasalaam hadduu salaaddiiba tukanayo daahirkii u ka hagaago qalbigiisa inaan baaro oo iimaan xaqa inuu iimaan leeyahay oo muslim yahay inaan ogaado aniga layma farin ilaahay baa qalbigiisa iyo waxa ku jira ilahay baa garanaya subxaana wa tacaala walaa ashuqa buduunahum calooshooda inaan jeexo oo waxa uu caloosha ku yeeshay iyo waxa uu maaragtay ku nool yahay iyo wuxuu calooshan geliyey inay xaaraan tahay iyo in kale inaan baadhana layma amrin buu nabiga calayhi salaatu wasalaam afcaashoodana sidoo kale weeyaan ilahay waa kii yidhi walaa tajasasu afcaashana in la raacraaco qofka ayadoona laysma amrinoo tajasus baa la yidhaahdaa iyo mutaabaca qofka cuyuubtiisa la raacraaco laakiin wixii muuqdoo bannaanka lala yimaado unbaa la xukumi naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawala saraa'ir buu dhihi cumar radi allahu canhu qofka wuxuu afkiisa ka muujistoon maqallo ama ficilkiisaba uu ka muujistoon aragno yaan ku xukumaynaaye laakiin baatinkiisii iyo umuurihiisa gudaha ah annaga raacraaci mayno qaala uma nadara ilayh nabigaa ninkiisaa u fiiriya wahuwa isaga oo muqafun oo muqafin qadaadka soo jeediyey isagoo sii socda oo dhabarka duway ayuu nabiga saa u fiiriyay ninka isagaha faqaala nabigu wuxuu yidhi inahu yakhruju waxaa ka soo bixi doona min didii haada ninkan asalkiisa iyo dhabarkiisa iyo fikirkiisaasi qowmun dad yatluuna akhrin kitaab allah ilahay kitaabkiisa akhrinayo radban xaaliyo mid qoyan oo afkaan ka qaadaynin laa yujaawizu xanaajirahum kalxamahoodana qur-aanka uuna gudbaynin kalxamaha markuu dhaafo qur-aanka qalbigii buu gaadhay qalbigana wadnuhu ku yaallaa qalbi wadnaha weeye halkaa maba gaadhayo afkamu ka akhrin yamruquuna min addiini diinta ayay ka dhex baxayaan kamaa yamruqu sahmu leebka suu oga siibta min alramiyati meesha lagu ganay allahuma wasir ilqur'aana ilaa quluubina ilaahu qur-aanka qalbigaana gaarsii qaala wuxuu yidhi adunnu waxaan u malaynaya qaala inuu yidhi lain adragtum haddaan soo gaaro laaqtulanahum qatla hamuud reer hamuud sida loo halaagay oo loo leeyay oo kale yaan u layn buu nabiga alayh isalaatu wasalaam waxaa soo marray qatla caad qatla hamuud iyo qatla caad marka waa ujeeddada waan laynayaa ilaa aan meel dhigo oon baabi'iyo umbaa laga wadaa oo reer caadan dabeel baa baabi'isay reer hamuudna sayxa iyo rajfa ayaa ku dhacday markaase waxay ahaadeen fii diyaarihim jaahimiin halkaasay fadhiyaan oo kukuudaan markii ay eh, mxuu ahaa dabeeshii eh, qayladii qayladii wadnaha goysay <clears throat> oo lagu qayliye qala xadaana cuثman bn abi shayba qala xadaana jariir can cumarat bn qacqaa bi hada isnaad wcalqama binu culaata walam yadkur caamir binu dufayl muuna sheegin waqaala naatiulljabha wejigiisaa soo taagan ninka walam yaqul naashis madhin waa isku macno leh wazaada faqaama ilayhi cumar bn khadaab radi allah canhu baa nabigu u istaagay faqaala wuxuu yihi rasuul allah alaa adribu cunuqow ninka luquntiisa miyaana jaraynin qaala laa maya buu yidhi qaala uma adbara ninkii waa jeesaday faqaama ilayhi khaalid baa u istaagay haddana sayfullahi almasluul ahaa faqaala wuxuu yidhi ya rasuula allah alaa adribu cunuqahu luqunta maangooyo cumar iyo khaalid labaduba fadiilada iyo fadliga ilahay uu siiyay ka mid tahay diinta difaaceeda iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qalbigooda u xoojiyey jeceelka islaan ilaalinta islaamkay ku ilaalinayaan alaa adrib cunuqa qaala laa faqaala wuxuu yidhi inahu sayakhruju waxaa ka soo bixi doona min dili hada qowm dad baa soo bixi doona dadkan asalkooda iyo fikirkooda qaba yatluuna kitaab allahi akhrinaya layinan qur-aankii oo sahlan radban haddana qoyanoo afka ay ku hayaan mar walba xaggana sahal aho qur-aanku waa fudud yahay waana sahlan yahay axkaamtiisa iyo alfaaddiisuba qaala camaara wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynaya xumaara qaala inuu yidhi lain adragtum haddaan soo gaaro la aqtulanahum qatla hamuud baan halaagi yaan laynaya yani waan layn ka wadaa nebiga alay isalaatu wasalaam sida loo halaagay reer thamuud وxadثna iبن نmayr qal xadثna iبن fudayl mxamed can cmar bn الqacqاع bhada الإsناad وqaala bayna arbacati nafr afar qof buu u qeybiyey dahabkii cali uu soo diray zayd الkhayr والأqرع bn xaabis وcuyayr bn xisn وcalqama bn culaaثa aw camr bn dufayl camirkaasa lasku haya وqaala naashiز الjabha karawaayata cabdilwaxid buu ku waafaqay lafdigaas wa qaala inahu sayakruju min dildi hada qowm baa ka bixi doo lam yadkur lain adragtum laaqtulana qatla hamuud muuna sheegin marka waa ziyaadaadka ruwaadda ay ku kala ziyaadaysan yihiin ama ku kala badan yihiin welinta xadiidka وxadثna mحamed بن مثنى qal xadثna cabdالوهاab qala samictu yaحya بن سacيidi yaquul أhbaranii mحamed بن ibrahim baa ii waramay can abi slمة وcaطاء ibnu yasaar أnahumaa atayaa aba saciid الkhudri bay u yimaadeen fasa'laahu waxay su'aaleen can xaruuriya abi saciid alkhudri saxaabi jaliila wey nimankan xaruuriyada nooga warran baa layidhi qaala hal samicta ma maqasheen rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam yadkuruhaa isagoo sheegaya qaala wuxuu yihi laa adrii ma ogi anigu man ilxaruuriyatu xaruuriye waxay yihiin oo xilligii nabiga xaruuriye ma jirin xaruuriyadana waa nisbatun ilaa xaruuraa waa qarya iyo tuulo u dhow kuufa magaalada kuufa meeshay isku aruursadeen weeyaanee cali ay kaga soo duuleen xaruuraa la dhihi jiray marka magacyaha loo bixiyey bay ka mid yihiin xaruuriyiin iyo khawaarij iyo magacyaha ay leeyihiin ayay ka mid tahay anigu ma garanayo xaruura waxa la yidhaahdo walaakinii samictu rasuula allah xilliga nabiga calayhi salaatu wasalam anigu waxaan maqlay yaquulu nabiga oo leh yakhruju waxaa bixi doona fii hadihi alumma ummaddan gudaheeda waxaa ka soo bixi doona walam yaqul ma dhihin minhaa ummadda yacni saxaabada nabiga calayhi salaam alfaadda siday u kala u fiirin jireen oy u kala tadqiiqin jireen yani diqat alcibaara way kala yihiin ilaan fii hadihi alumma haddii la yidhahdo ummadday ka yihiin wey laakiin min hadihi alumma waxaa ujeeda fii hadihi alumma ay ka soo dhex bixi doonaan ummadda ka maaha laakiin min hadihi lumma hadii la dhaho min ummay ka mid yihiin yakhruju waxaa bixi doona fii hadihi lumma ummaddan dhexdeeda waxaa ka soo dhex bixi doona qolo aan ummadda ka mid ahayn walam yaqu ma dhihin minhaa ummadda waxaa xaggeeda ka soo bixi doona ummadda ka mida qowmun dad minhaa ma dhihina fiiha buu yidhi laakiin waxaa imaan doona lafdu minhaana waa imaan doontaa qowmun dad baa imaan doona taxqiiruuna aad xaqiiri doontaan salaatakum salaadiinaan xaqiraysaan ood yaraysanaysaan ood yasaysaan ood dhehaysaan war salaad baana tukanin show maca salaatihim salaadooda macooda salaadooda markaad fiiriso khushuucda iyo qirada dheerarkeeda iyo arkaanta sida loo ilaalini iyo aadaabteeda salaaday u tukanayaan markaad fiiriso salaadaadi baad xaqiri oo le salaadba maana tukanin fa yaqra'uuna alqur'aana qur'aankiina waa akhrinayaan laa yujaawisu xuluuqahum dhuuntoodana ma gudbaayo qur'aanka aw xanaajirihim kalxamahooda dhuuntooda ma gudbaayo yamruquuna min addiin diintii bay ka baxeen ayagoo salaada tukan oo qur-aanka akhrin muruqa sahmi leebka si oga siibta min aramiyati meeshii lagu toogtay fa yanduru wuxuu fiirinayaa arraami kii ganay leebka ilaa sahmii leebkiisa buu fiirin ilaa naslii buu fiirinaya afkiisa ilaa risaafihi buu fiirinaya baalkiisa fa yatamaadaa wuxuu shaki waxba kuma arkaayo ah, risaafkii iyo baalkiisina waxba kuma arkaayo nasligiiyo afkiina waxba kuma arkaayo wuxuuna ku dhacay ugaar buu ku dhacay dhanka kale oga baxay leebkii oo suusuubi ah ayaa xagga kale ku dhacaaya fayatamaara wuxuu shakini fi lfuuqati gantadii hal caliqa ma ku dhegay minhaa gantada min adami dhiiga shayn waxba kaga dhegay halkaa gantada ahee leebka maaratay watarka ama xariga laga saaro ayuu ka shakin udhisho quyaan yar baa ku jira sidaasoo kale weeyaan nimankanoo qur-aanka ay akhrinayaan wax habay yaraatay saamayn uu ku leeyahay ma jirto salaadii saamayn kuma laha diintii bay ka baxeen sida uu leebka oga baxo meeshii laga ganay ee uu xagga kale oga baxay si xooga xadaanii abu daahir waqbarana cabdullahi bn wahbin aqbarana yunis can bn shaamin qala aqbarana abu salama bn cabdiraxman can abi saciidin alkhudriy xa وxadaثnي xrml بن yaحyى وأحmed بن cabdiرحman الفiriي qala أخbarana بن wهbin أخbarana yuنس بن يزيد عن بن شهاaبin qala أخbarani abu سلم بن cabdiرحman <clears throat> وضحاaq بن مهل hmdani أن أba سacيid الkhudriي qaal bayna naxnu anaga oo cinda rasuulila nabiga agtiisa joogna عalaيه السلام wahuwa nabiguna qismu uu qaybinayo qasman qayb ataahu waxaa u yimid dulkhuwaysira ninkii baa lagu magac dhabay nabiga uu tilmaamay dulkhuwaysar dhihi jiray wa huwa rajulu waa nin bani tamiim ree banu tamiima faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah icdil cadaalad sameeyo dadka si xaqsoora iyo cadaalad wax ugu qaybi cadaalad ma samaynaysid bu marka kuwadaa u idmaaran nabiguu salugsan yahay oo u arkayo inuu khaldan yahay qaala rasuululah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi waylaka waman yacdil yaa cadaalad samayn in lam acdil haddaanan aniga cadaalad samaynin qad khibta waad hoogtay wa waad khasaartay in lam acdil haddaan aniga rasuul allaba cadaalad samaynin adna waad kasii xun tahay ama waa sii daran tahay khasaare iyo hoogba waa kugu dhacay ama qadqibtu waan hoog khasiirtu waan khasaaray ilama cadil haddaana cadaalad samaynina wixii la iisoo dhiibay sidii laigu maaratay amray aan u samayn waayo wax dhici kara ma aha faqaala cumar bnu khadaab baa wuxuu yidhi radia allahu canhu yaa rasuul allah iidan lii fiihi ninkan ii fasax adrib cunuqah luqunta aan gooye ilan fasax la-aan saxaabadu iskama dhaqaaqayaan intay tagaan dad iskama dilaayaan idan nabiga waa inay ka helaan oy amar u haystaan marka aan dilaynabi allow ii fasax qaala rasuulullah nabiga alay slam baa wuxuu yidhi dacuu iska daa fa ina lahu wuxuu leeyahay asxaaban asxaab ninkan isaga ah haddaad jisho xataa wax saas kusoo afjarmi maaha saa kuma soo afjarmaayo fikirkiisa iyo mabda'iisan dad badan baa qaadan doona ina lahu asxaaban buu leeyahay yaxqiru axadukum axadkiinuu xaqiri salaatahu salaadiisa maca salaatihim salaadooda macooda hadduu tukanayo salaadda uu tukanayo salaaddaada markaad garab dhigto waxaan waxba tukanin baad isku arki wa siyaamahu soomkiisu waa xadkiin xaqinaya maca siyaamihi siyaamihim soomkooda markii loo fiiriyo say u ilaalinayaan yaqra'uuna alqur'aana qur'aankii bay haddana akhrinayaan laa yujaawizu mana gudbaayo taraaqiim kalxamahooda yamruquuna min alislaami bay ka baxeen kamaa yamruqu sahmu leebku soo oga baxo min alramiya meesha lagu toogtay yanduru raamigi wax ganay wuxuu fiirini ilaa nasri leebka afkiisa falaa yuujadu fiihi shayin waxba kuma arkayo wax dhiiga iyo wax uusa oo uu ku arkin leebkii male uma yanduru wuxuu fiirini ilaa risaafihi ayuu fiirinayaa meeshii birtan oo leebka birta ku jirta meesha ay ku jirta waa la yidhahdaa risaafka muxuuha ah, baalkana waa la yidhahdaa falaa yuujadu fiihi shayun waxba lagu arki maayo dhiigahoo maray uma yundaru ilaa nadiyihi ushii laftirkeedii leebka ushiisii yaa nadi la dhahaa qidaaxi waxba yuu fiirini falaa yuujadu fiihi shay <clears throat> waxba kuma arkaayo wa huwa alqidxu waa ushi weeyaan ushii leebka wey uma yanduru wuxuu fiirini ilaa qadadihi halkaas salkaa ee muxuu ahaa gantada ah falaa yuujadu fiihi shay wax weyn oo la arko oo ka muuqda ma jirto waxyar ka shakin doonaa sabaqa alfartha leebkii wuxuu dhaafay oo dhaqay alfartha uuskii iyo wadama dhiiggii uuskii iyo dhiiggiiba intay mari lahaayeenba leebkii baa ka dhex baxay isagoo suusuubii halkaa ku dhacay sidaasoo kale weeye nimankanoo qur-aanka iyo salaadda iyo soonkaasoo idil wax raad diineeda ah oo qalbigooda ku jirta mab laha ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam aayatuhum calaamada lagu garan doono markay soo baxaan oo ciidan yeeshaan oy saxaabada nabiga la dagaalami doonaan rajulu nin baa ku jira aswadu madow mar kasta ma aha yacani waxaa laga hadlayaa xilliga ay soo baxaan ay shawkada yeeshaan ay magaca la baxaan nin madow oo ixdaa cadudayhi labadiisa cududood middood oo xagga maaragtay garabka iyo jiqilka inta ka kor udhexaysayaa caduud la dhahaa intaasa caduud la dhahaa halkaa jinta ah cadudayhi labadiisa cududood middood waxaad mooddaa milu hadyi lmar'a naag naaskeedoo kale naag naaskeedoo kale oo mase milu lbadca cad hilibahoo tadardaru dhaqdhaqaaqaysa ayaad mooddaa halkaa inuu ku leeyahay cad hilib naas oo kale aad mooddo saa u warwareegi ayuu leeyahay yakhrujuuna waxay soo bixi doonaan nimankaasi calaa xiina xiini furqatin mar ay kala tagsan yihiin minanaas dadka ma dadkii muslimiinta midnimadoodii iyo awooddooda ay daciif noqotay ayay soo baxayaan ee mar ay dowlad xoog la jirto oo muslimiintu ay midaysan yihiin oo hal hogaana ay ka dambeeyaan juu ma dhihi karaan mana soo bixi karaan xilli muslimiinta ay ishaystaan bay ayagana ka dhex faa'iidaysanayaan waa sidii dhacda cali bin abi taalib mucaawiya markay isqabteen bay soo baxeen qaala abu saciid baa wuxuu yidhi fa ashhadu waxaan qiraa annanii samictu inaan maqlay haadaa warka min rasuulilah nabiga calayh salaam baan ka maqlay wa ashhadu waxaan kaloo maqhraati ka ahay oon xaadiray ana caliy bin abi aalib radia allahu canhu qaatalahu inuu la dagaalamay xilligiisii iyagoo afar kun iyo ka badana wa ana macahu anna waan la socday fa amara bidalika arajul ninkii asagahay nabiga uu yidhi tilmaam bay u tahay nimankaasa ku dhex jiraa ayuu yidhi soo raadiya faltumisa waa la raadiyey raggii la laayey baa laga dhex raadiyey fa waxaa la helay ayagoobaa maalintaa ku baaba'day garabkooda ilahay waa ka baxay ayagaa baaba'ay maalintaas laba nin aan arki doonaa ciidanka cali yaa wax ka gaareen ayagii baa ku baaba'ay fa bihi ninkii baa lasoo helay oo waa la keenay xataa nadartu waxaan fiiriyey ilayhi ninkii calaa nacti rasuuli illah tilmaamtii nabiga calayh salaam alladii nacata uu ku tilmaamay tilmaanta ayad ahayd nin madoob oo gacan go-aan oo gacantiisa aad moodo in maaratay naas haweeniyo waxaasa lagu arkay xadanii mxamed bn muana qaal xadaana ibn abi xadi mxamed bn ibrahim can sulaymaan can abi nadrata can abi saciidin qaal ana rasuula sala allah aleyh wasalam dakara qowman dad buu ka sheekeeyey yakuunu ahaan doona fii ummatii ummaddiisa dhexdeeda yakhrujuuna fii furqati min annaas dad dadku ay iskhilaafsan yihiin oo ay eh, furqa ay jirto ayay soo bixi doonaan siimaahum calaamadooduna ataxliiqu oo xilligaasi ay soo baxeen yuniform iyo shicaar buu ahaa inay xiirtaan dadkii kalena timahay daysan jireen ayagana way xiiran jireen <clears throat> ee macnuu maaha in xiirashadu ay tahay xaaraan nabigu wuxuu yidhi ixliqhaa jamiican aw utrakhaa jamiican oo kama qaala calayh isalaatu wasalaam timaha ama xiiro ama daah oo way bannaan tahay asaana timaha in la wada xiiro haddii xaj iyo cumro la joogana dee sunna bay noqonaysaa in la xiirto ee nimankaasaa ah xilligaasii oy dadku timihii ay daysan jireen oo caadadooda ay ahayd timaha in la dheeraysto ayay iyagu caado waxay u noqotay inay mulkaystaan ooy qundurtaan timaha ay xirtaan qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam hum sharulkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan wey aw min ashari lkhalqi khalqiga kuwa ugu shar badan bay ka mid yihiin yaqtuluhum waxaa layn doonaa adna aa'ifatayn labada kooxeed ee muslimiinta ee markaasi jirta is haysaa labadaas kooxood midda ugu dhow ila alxaqi xaq awlaana way jirtaa labada ishaaye mucaawiya cali radia allahu canhu bay ahaayeen ciidamadoodii cali baa la dagaalamay waa meesha loo daliishado inuu cali calaa sawaab u ahaa xaquu ku taagnaa mucaawiye iyo ciidankiisuna mujtahidiin bay ahaayeen oo ayagun hal ajir bay leeyihiin oo ida ijtahada fa aqdaa falahu ajrun weeye cali bin abi aalib ciidankiisuna ijtahaduu fa asaabuu falahum ajraan marka adna daa'ifatayn ilxaq laakiin guud ahaan waxba lagama sheego waa laga gaabsadaa cumar bin cabdilcasiis radia allahu canhu ba wuxuu dhihi jiray dadka ayaga haaulaai xafida allahu eh, eh, lana eh, suyuufana seefaha annaga bu ilahay ka ilaaliyey oo dagaalkii dadka ku dhex jiray maanan ahayn carabkeeduna ka dhowran udhi jira qaala fadaraba nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaam wuxuu tusaaleeyey lahum ayaga maalan tusaalo nimanka ayagaa tusaale ayuu sameeyey siday diinta oga baxeen iyo dhaqan xumadooda iyo sidiina shareecada fahamkeeda ugu soconin ay maskaxdooduun iyo hawadooda ugu socdaan aw qaala wuxuu nabigu yidhi qowlan hadal buu yidhi wuxuu yidhi alrajulu yarmi ramiya buu ku tusaanayay nin wax garay aw qaala alqarada ramiya iyo qarad waa isku mid meesha toogteeda la tooganayo fa fi nasri leebkii buu fiirinaya falaa yaraa basiira maa yaraa arki maayo basiiratin ay damun saqiir dhiig yar xataa ku arki maayo basiiradooda waxaa loo jeedaa dam saqiir dhiig yar oo la arki maayo lagu arki maayo wa fi nadiy wuxuu fiirinayaa ushi falaa yaraa basiira waxayoo dhiiga kuma yaallo nasligii waa afka laa yaraa basiira annadiy waa ushi falaa yaraa basiira wayadrub fi lfuuqi fuuqana waa gantada iyo qudodna waa la yihahdaay falaa yaraa basiira qaala abu saciid wuxuu yidhi wa antum qataltumuuhum ya ahla alciraaq abu saciid xilligiisi bay dhacday ciidankii cali uu watay ee ahlu ahaa baa la dagaalamay antum idinka qataltumuuhum laayo la dagaalamay ya ahl alciraaq reer ciraaqo ayaguna ciraaqiyiin bay u badnaayeen qaala xadaana shaybaan bnu faruuqa qaala xadaana alqaasim wahuwa min fadl alxudaani qaala xadadana abu nadrata can abi saciidin alqudriy qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi tamruqu waxaa siiban doonta maariqatun kuwa siibta cinda firqatin min almuslimiin xil muslimiinta ay cinda furqatin xilli ay tafararuq ka jira muslimiinta dhexdooda yaqtuluha waxaa dili doona awla طaa'ifatayni bilxaqi labada kooxood is kuwa xaqa oga owlaysa bal awla baa layidhi soo maarti lama dhihin labada ehlu daa'ifood midka xaqa ku taagan lama dhihin ee waxaa la yidhi xaqa ugu dhow ugu awleysan kuwa kalena xaq bay ku taagnaayeenoo xaqay ku taagan yihiin wuxuu ahaa ijtihaad mujtahidiinna way ahaayeen hadday gafaan xataa ajir bay leeyihiin laakiin waxaa oga awleysan oo intay ijtihaadeen asiibay daa'ifadan kale la dagaashay khawaarijta ehe cali radi allahu canhu ciidankiisa hogaaminaya xadaana abu rabiic zahrani wqutayba bnu saciidin qaala qutayba xadaana abu cawan alwadac can qataada can abi nadra can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yihi yakuunu fii ummatii waxaa imaadayda ahaan doona firqatani laba kooxoodoo oo muslimiinta ka mid oo ishaysa fayakhruju min baynihimaa dhexdoodii waxaa ka soo bixi doona oo ka dhex faa'iidaysani maariqa kuwa ka dhex baxay xukunkii iyo hoggaankii muslimiinta khilaafay khilaafka muslimiinta ishayaan bay ka faa'iidaysanayaan gaar bay u nimanka marka fallaagada ahee dowladda ka dhex baxa waxaa la rabaa marka hore in la xalliyo la qanciyo lala doodo hadday dooda diidaan maxay noqonayaan buqaat waa lala dagaalamayaa yalihi qatlahum dilkooda waxaa u istaagi doonaa oo tawallin doona awlaahum labada kooxood ee muslimiinta ah kooda uga ulaysan bilxaqi xaqa ee xaqa ugu dhow xaddaana maxamed bn muhanna qaala xaddaana cabdiraxmaan cabdilacla qaala xaddaana daawuud can abi nadra can abi saciid alkhudriy ana rasuula allah sal allah alay wasalam qaal tamruqu maariqatun fii furqati min annaas koox baa bixi doonta oo muslimiinta ka fallaagoobi doonta waa goorma fii furqati min annaas xilli dadku ay iskhilaafsan yihiin fayalii waxaa u tawallin doona qatlahum dilkooda awla daa'ifatayn bilxaqi labada kooxood kuwa xaqa ugu awlaysan waa cali radia allahu canhu ciidankiisa <coughs> qala xadaana cubaydullaahi alqawaariiri qala xadaana moxamed bin cabdillaahi bn zubayr qala xadaana sufyaan can xabiib bin abi haabit an abdixaak almashriqiy can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu can nabiy sala allah aleh waslama fi xadiidi dakara fiihi qowman xadiid uu ka sheekeeyey dad yakhrujuuna bixi doona calaa furqatin mukhtalifa xilli furqo ay jirto mukhtalifa iskhilaafsan yaqtuluhum aqrabu daa'ifatayn min alxaqi kuwa labada kooxood ugu dhow xaqa ayaa lalayn doona baabu taxriidi calaa qatli alkhawaarij khawaarijtaas ama fikir ahaan khilaaf la yimid oo muslimiintii gaalaynaya ahlulkabaa'ir iyo dadka dembiga ku dhaca ahlu sunnuhu waxay qabaan inaan lagu gaalaynin wixii sharciga nas uu ku caddaaday in lagu gaaleeya mooyeene ama ma ahe intayba baxeen ku soo duulay hoggaankii iyo muslimiintii midaysnayd dagaal ku haya dadka ayaga ina la dagaalamaa laisku boorinayaa xadaanaa moxamed bn cabd cabdilaahi bn numayr wcabdullahi bn saciid alashaju jamiican can wakiicin qaala ashaju xadaanaa waki xadaana acmash sulayman can khayfama can suwayd bn hafala qaala qaala caliyin wuxuu yihi idaa xadadtukum can rasuuli اllah haddaan nabiga wax iniiga sheego oo dhoo nabigaasaa yidhi fala an akhara inaan ka soo dhaco an akhira inaan ka soo dhaco min asamaa'i cirka axabu ilaya aan ka jeclahay min an aquula inaan ku dul dhaho calayhi korkiisa nabiga maa lam yaqul wuxuuna dhihin si kastoon isku hayna buu leehay cali haddaan dhaho rasuulkaa saa yidhi inaan ku been uunto nabiga calayhi salaam oon idinka iniiga faa'iidaysto waxaan ka jeclahay inaan samada ka soo dhaco oon kidif kidif u kala googo'o oo lay waayo oo dhinto ma dhici karta buu leehay in nabiga intaan sheego warkiisa aan wax aan saxayn aan ka sheego taa iyadaa ma dhici karto wa idaa xadadtukum haddaanse inii warramaayo fii maa baynii wa baynakum aniyo idinka waxay noo dhexeeya oo waan ishaynaa ee khilaaf ah fa ina alxarba dagaalku khadca ama khudca dagaalku waa khudca iyo khiyaamo wey waa laisshallaafatayn waa laissasiri dagaal wixii ku saabsan haddaan ku wada hadlayno laakiin haddaan nabi moxamed u gudboon hadalkiisa sheego wixii aan ka maqlay oo xaqiiqo oo runow maan sheegaye ha ka yaaba inaan iniga faa'iidaysto idinka markaasi aan waxaan jirin aan inii sheego samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlay yaquul asagoo leh sayakhruju waxaa bixi doona fii aakhiri zamaan aakhiru zamaan waxaa soo bixi doona ila aakhiru zamaan unba allah nabigaaba nabiyu aakhiru zamaan ahaaye yaqra'uuna alqur'aana waxaa soo bixi doona qowmun dad axdaatsul asnaani da'dooda ay yarta sufahaau laxlaami caqligoodana uu gaabayo safiihya oon waxba aan qiimayn karin xigmad aan lahayn waxay soo mareen oo taariikh iyo khibraday soo mareenna ma haystaan waaqaca markaa jirana mayna daraasayninoo wax kuma dabaqi karaan da'doodana way iska yar tahay dadkii marka ka horreeyey ee caqliga iyo maskaxda iyo khibradaba ka oga horreeyeyna way ku fallaagoobeeno waxay yihiin ma lahoo ayay leeyihiinoo waxbay ka sheegeen dad noocaasoo markaska dhallinyaroo duuflaalla ah ayaa soo soo bixi doona yaquuluuna waxay ku hadlayaan min khayri qowli lbariya beriyada waxay ku hadlaan wixii ugu khayr badneed oo qur-aan iyo sunna ay ku hadlayaan ama min qowli khayr lbariya iyadana riwaayo kale khayrulbariya oo rasuulka qowlkiisii yaqra'uuna alqur'aana qur'aan bay akhrinayaan laa yujaawisu xanaajirahum dhuuntoodiiyo kalxamahoodana qur-aanka ma gudbaayo oo macnihiisi iyo wuxuu qur-aanka ka hadlaayey si saxa qalbigooda ooma gaara mana fahansanee waxa iyaga ay la imaadeen unbay iskaga shaqaynayaan waa kano inilxukmu ilxukmu lilaahi bay la taagan yihiin inilxukmu ilxukmu lilaah ilaahay wuxuu amray ee u ogolaaday ee uu idmay ama nas uu ku hadlay oo manduuq ah ama mafhuum ah ama qiyaas ah qiyaasulowla ahaayaa iyo musaawi ahaayaaba cilalu shareeca wa xikamihaa wixii ku salaysan intaba waxay soo galayaan amarkii ilahi bay soo wada gelayaan iyo xukunki ilaahi ayaguna lafdigii keliya ku dhegan yihin in ilxukmu ila lilah bay leeyihin kelimatu xaqin yuraadu biha albaatil baa layidhi marka war wanaagsan baad ku hadlaysaan laakiin baatil bu wxiinao fahamkiina khaldan baa layidhi dadkay ka qaadan lahayeen mucallimiinta u ahaa ee saxaabadii rasuulka ee muhaajiriin iyo ansaar ahaa waya dadka gafur ku taagayaan sidaasaa marka lagu yaqaana khawaarij oo mar walbaba culummada ayay afka ku taagaan oo fahamkooda khilaafaan oo wax ayaga la quman unbay iska qaataan ayaguna khaladkaasi ku dhacaan laa yujaawisu xanaajirahum yamruquuna min addiin bay ka baxaan kama yamruqu sahmu siuu leebka oga siibta min aramyati meeshii lagu ganay faidaa idaa haddaad la kulantaan faqtuluum laaya faina fii qatlihim dilkooda waxaa ku sugan ajran ajir weyn liman qatalahum dadka laaya cinda allahi ilahi agtiisa yom alqiyama maalinta qiyama ajir bay leeyihiin ajir bay leeyihiin waa goormadii shareecadii waxaa loo bandhigaya waa shareecadii waa qur-aankii waa sunnadii waa xukunkii iyo xaakimkii muslimiinta wuxuu go'aamiyo oo maamulo arrimahaas oo dhan baa la rabaa ee qof allaala qofka adiga kula qumanaan waaye ad u cadhootay inaad tirahda khawaarij wey taa iyada laftirkeeda waxaa weeyaan dad isku caraysan iska dad isku caraysan waxaa weye khawaarijtu sifaat bay leeyihin sidaa ay kuwo u sheegan karaan sunno iyo jamaaca ayagoon sunno nabina waafaqsanayn jamaacadii nebi maxamed ee saxaabadiisana aan waafaqsanayn ay u khaldami karaan ayay kuwana u noqon karaan kuwo shareecadii iyo culummadii iyo xukunkii muslimiinta khilaafay oo bannaanka ka taagan markaa sifaatka unbaa la raaci sifaatka qofkii laga hela macnahaasuu soo gelayaa qofkii sifaatka laga waayana cay iyo dacaayad waxba ma tarayso qala xaddaثna isxaaq bn ibrahim akhbarana ciisa bn yusxaaq وxadثna mحamed بن abu bkr المqdmi وabu bkr بن naafic qaala waxay dhi xadثna cbdالرحman بن mahdiy xadثna sufyan kilahuma can acmش bhada الاسناad mثla qala xadثna cثman بن abi shayba xadثna jrيr xaw xadثna abu bkr بن abi shayba وabu kurayb وزهyر بن xرب qaaluu waxay dhi xadثna abu mucaawiya kilahuma can acmش bhada الاسناad walaysa fi xadiiثi mabluquuna min الdiini kama yabluqu sahm min الramiya intaa mayna sheegin وxadثna mحamed بن abi bkr المqdmi qala xadثna ibn culaya ismاعيil وxamad بن زayd بن dirham xaw xadaanaa qutayba bnu saciidin qaal xadaanaa xamaad ibnu zayd xaw xadaanaa abu bakr bin abi shayba wazuhayr bnu xarb walafdu lahumaa qaala waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil bnu culayata can ayub can muxamadin muxamed ibnu siriin can cabidata ibn cabidata bn camr salamaani can caliy bn abi aalib radi allah canhu qaal dakara khawaarijta khawaarijtii buu soo ka sheekeeyey faqaala wuxuu yidhi fiihim waxaa ku jira nabigaa tilmaamay rajulu nin muqadaju lyadi gacantiisu ay naaqis tahay gacan yar oo gacan go'an aw muadanu lyadi waa iska macno aw madduunu lyadi gacantiisuna ay fadyu lmar'a iyo naas haween iyo waxaasoo kale ay u shabahdo lowlaa an tabdaruu buu leeh cali haddaanan ka baqaynin an tabdaruu inaad guluwi ku dhacdaan ood itikaalataan oo haddaad la dagaalantaan deen hadhow aad tidhaahdaan wax warin baan la imaanoo jannaan ku gallay wixii aan samaynay laxadadtukum waxaan idiin sheegi lahaa bimaa wacada allah wuxuu ilaahay u yaboohay alladiina dadka yaqtuluuna laynaya calaa lisaani muxamed na ugu yaboohay sala allah aleh wasalam wuxuu nabi maxamed ugu yaboohay oo ilaahay u yaboohay calaa lisaani moxamed ugu yaboohay dadka khawaarijta la dagaalo ajir iyo habaab ay leeyihiin yaan ii sheegi lowlaa an tabdaru haddaan badar iyo muxuu aha ashir iyo kibir iyo qooq iyo inaad faraxdaan oo deena aad quluwi ku dhacdaan ood ka tagtaan wixii kale haddaanan ka baqaynin ila mararka qaarkood wax oo shareecadii ama naskii ama daliilkii baa laga tegay qur-aankii sunnadii dadka qaar in loo sheego kuwaad isleedahay caqligooda ma gaari karo iyo fahamkooda ama looga baqaayo inay ku dhacdo itikaal inay wixii kaleo dhan iskaga tagaan waad ka gaabsan kartaa waad ka gaabsan kartaa laakiin mucaad binu jabal radia allahu canhu nabiga calayi salaam markuu yidhi qofkii muwaxidoon ilahay u sheegayana januu galaya ma u sheegaa maya u sheegin inay itikaalaan yaa laga yaabaaye waa kii u dhihi jira rasuulka alayh isalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi qultu waxaana anta samictahu min muxamadin sala allah alay wasalam cabiida ayaa wuxuu dhaarinayaa cali bin abi aalib wuxuu yidhi anta samictahu maadaa maqlay min muxamadin sala allah alay slam maadaa xadiidkan ka maqlay qaala wuxuu yidhi ii nacam wa rabbi alkacba kacbada rabbigeed baan ku dhaartay ii nacam wa rabbi alkacba kacbada rabbigeed baan ku dhaartay ii nacam wa rabbi alkacba saddex jeer yani qofka waa dhaaran karaa inuu adkeeyo qofka wax u sheegaayo inuu warka u adkeeyo oo xujadii u waxoojiyo oo qalbigiisa uu ku xasilo darteed waa u dhaaran karaa isagoon dhaaraba la dhihinba kacbada iyo sharafta ay leedahay ayaa iyadana tusaysa oo in rububiyada ilahi lagu xidhay qala xadaana maxamed bn muhanى <clears throat> qala xadaana ibn abi cadiy can ibni cawn can moxamed ibni siriin can cabidata bni camr asalamani qaala wuxuu yidhi laa uxadiثukum aniga inagama warramayo ila ma samictu waxaan ka maqlay minhu cali umaan inii sheegi fadakara can caliyi buu ka warramay naxw xadiiثa ayub marfuuca isagoo marfuuca qala xadaana cabd bn xumayd qala xadaana cabdالrazaq bn hamaam qala xadaana cabdilmalik bn abi sulayman qaala wuxuu yidhi xadaana <clears throat> salamata bnu kuhayl qaala xadaanii zayd bn wahb aljuhani annahu kaana fi ljeish ninka la yidhaahdo salama binu kuhayl ba wuxuu leeyahay xadaanii zayd bin wahbin aljuhaniy annahu kaana fi ljeish ciidankii buu la socday aladiina kaanuu maca caliyin radia allahu canhu cali la socday ciidankii cali ee la dagaalamay khawaarijta yuu ka mid ahaa ninka la yidhahdo zayd bin wahb aladiina saaruu socday oo la dagaalamay ila alkhawaarijti khawaarijta xaggooda faqaala caliyun radia allahu canhu ba wuxuu yidhi ayuha naas dadow inii samictu waxaan maqlay rasuul allah nabiga calayh salaam oo yaquulu leh yakhruju waxaa soo bixi doona qowmun dad min ummatii ummaddayda xaggooda ah yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka akhrini laysa qiraa'atukum qiradooda ma aha ilaa qiraa'atihim qiradiinna laysa qiraa'atukum qiradiinnu ma aha ilaa qiraa'atihim markii qiradooda loo bandhigo bishayin waxba siday qur-aanka u idqaaniyeen ay u tajwiidiyeen ay u xifdiyeen ay u akhrinayaan mar walba markii la fiiriyo qiradiina waxbaba maahaba way naga horreeyaan dhankaas way naga horreeyaan walaa salaatukum salaadiinnuna ma aha ilaa salaatihim salaadooda markii loo garab geliyo bishayin waxba salaad dheerarka iyo khushuucda iyo siday salaada u hagaajinayaan tiinna waxba maba aha walaa siyaamukum soonkiinnuna ilaa siyaamihim soonkooda markii loo fiiriyo bishayin waxba ma aha iyaguna yaqra'uuna alqur'aana qur'aankiina way akhrinayaanoo way war walba akhriyaan yaxsibuuna waxay u malaynayaan anahum annahu lahum qur-aanka annahu qur-aanka inuu lahum ayagaa u sugnaaday u malaynayaan oo ajir ka helayaan wa huwa qur'aankana calayhim ayagu xujo ku yahay oo wax allah wuxuu qur-aanka ka reebay dhiigga muslimiinta iyo in muslimiinta af iyo adinba la badbaadiyadii oo qur-aanka uu ka hadlaayay bay khilaafsan yihiin qur-aankiina waa akhrinayaan bal si dheh laa tujaawizu salaatuhum salaadda ay tukanayaan ma gudbayso taraaqiihim kalxamahooda oo qalbiga ma gaarin khushuuc iyo iimaan iyo yaqiin qalbigooda ma gaarin waxa dadku ay la fiiriye la ictibaarana waa middaas waa in qalbigu uu iimaan ku jiro oo qur-aanka iyo sunnada iyo wixii markaasi lagu amray oo dhanba qalbiga waa inuu ka soo fulaayo rumayntooda iyo yaqiintooda yaqiin baa la rabaa waa midii uu dhihi jiray bakr binu cabdillaahi almusani maa sabaqakum abuu bakrin bkarati salaati walaa siyaami inamaa sabaqakum bima waqara fii qalbih qalbigiisa dhacay ayuu inagaga hormaray abubakarin salaad iyo soon inagama hormarin ee qalbigiisaa iimaan xoog badan oo wax dhaqaajin kala jirin ayaa qalbigiisa galay radia allahu canhu ardaa marka nimanka qur-aankooda iyo salaadoodii qalbiga ma gelin yamruquuna waxay ka baxayaan min alislaami islaamkiib ka siibteen kamaa yamruqu sahmu leebka sooga baxo min alramiyati meesha lagu goray marka dadka culammada ka mida ee qaba khawaarijtan ay gaala yihiin ayaa xadiidkan deliishanaya qaarna waxay leeyihiin ma gaaloobayaan oo gaalo ma aha oo ayaguba dembi weyn oo kabiire ay ku dhaceen lagu kufrin mahayo marka lagu kufri xunxun mahayo dembiga ay ku dhaceen oo min alkufri faruu baa la yidhi markii la weydiiyey akufaarun hum ma gaalaha cali wuxuu yidhi min alkufri faruu gaalnimay ka soo carareen waxay u jeedaan diin raadis bay ka tahay laakiin waa khaldan yihiin khaladkoodaasna haddii xujada inti lagu oogay ay ka soo noqon waayeen cudurdaar ma laha ma munaafiqiin baabaa lagu yidhi markaasu wuxuu yidhi ina almunaafiqiina laa yadkuruuna allaha ilaa qaliila munaafiqiintu ilahay wax yar bay xusaani kuwana waa kuna salaadoodii iyo soonkoodii iyo qira'atulqur'aankoodii innagiiba meel cidlaa soo istaagnay marka waa dad hawe ay ku dhacday oo indhaha iyo dhegahba ay tirtay buuhi maskaxdoodii iyo hawadoodii baa dhumisay marjac iyo asalba mayna u laabanin war culammada noo geeyaba mayna dhihin ayaga unbaa intay qiire iyo xamaaso qaaday iska dhaqaaqay markaasay ku soo jeedsadeen muslimiinta yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu sam min aramya low yaclamu aljayshu aladiina ciidankii haddii ogaan lahaa yusiibuunahum nimankaa la dagaalamaya asiibaya hadday ogaan lahaayeen maa ajirka qudiya lahum loo xukumay calaa lisaani nabiyihim nabigooda calayhi salaatu wasalaam carabkiisana loogu xukumay hadday ogaan lahaayeen latakalu waxay cuskan lahaayeen oy ku kaaftoomi lahaayeen can ilcamali camalka intiisa kale yay kaga kaaftoomi lahaayeen khawaarij baan la dagaalan intay dhahaan ayay waxa kale iska joojin lahayen ajirka ay heleen hadday ogaan lahaayeen wa aayatu dalik calaamada lagu gartana waxaa ka mid a ana fiihim waxaa ku jira rajulanin lahu cadudun cudud leh walaysa lahu diraacun aan diraac lahayn dhudhun ma laha intaa cududa kora u mooyaane dhudhunkii hooseya farihii maba lahaba walaysa lahu diraac calaa ra'si cadudihi cududiisaasi madaxeedana midlu xalamati thadi naas ibti oo kale naas ibti oo kale ayuu ayaa ku yaalla yuu ku leeyahay calayhi korkiisana shacaraatun biid xabado timahoo cadcad ayaa afka horena kaga leh yuu ku leeyahay fatadhabuuna ilaa mucaawiya cali baa hadlaya wuxuu le fatadhabuun ahlu ciraaqow tadhabuunama waxaad la dagaalamaysaan oo aadaysaan ilaa mucaawiyata mucaawiye iyo wa ahli shaam iyo ree shaam watatrukuuna haaulaa'i kuwanama ka tegaysaan yakhlufuunakum inii maray fii daraariyikum carruurtiinni iyo wa amwaalikum xoolihiinni dhexdiinbay ka soo baxeen ciraaq bay ka soo baxeen marka kuwan haweenkii iyo carruurtii inii dabamarayn wax mabda ay ku dagaalamayan aan jirin intaad ka tagtaan miyaad mucaawiye iyo reer shaam oo waxaan isku haynaba uu iska kooban yahay oo ijtihaad yahay miyaad ku sii jeedaan war ka soo noqda buu leeh oo nimankan haweenkii iyo carruurtii inoo dabamaray aan aadno ka dhicinno wallahi baan ku dhaartay inii la arju waxaan rajaynayaa buu leh cali an yakuunuu inay noqdaan kuwan ayaga ah haaulaa'i alqowm qowmkii uu nabiga ka sheekeeyey ee uu ka hadlay inay khawaarij yihiin ee uu yidhi ree caad iyo reer tamuud sida loola dagaalamay loo baabi'iyey ayaan oola dagaalami fa inahum qad safaku dama alxaraam dhiig xaraama way daadiyeen oo dad muslima muwaxidiinay laayeen gabdho muslimaaday caloosha ka soo rideen oo imaha ka soo dooxeen abnaa'u saxaabay laayeen waaqaaruu waxay weerareen oy dhaceen oy bannaysteen fii sarxi dadka xoolahoodii xoolihii dadkana waa xalaashadeenoo si baaday ku qaateen fasiiruu socda oo la dagaalama cala smiillaahi magaca ilaahay idinkoo cuskanaya kula dagaalama nimanka ayaga waa kii la dagaalamay cali ee baabi'iyey oo meydkoodii isdul saaray qaala salama binu kuhayl baa wuxuu yidhi fanazalanii zaydun zayd binu wahbi baa idejiyey manzilan riwaayo kale manzilan manzilan manzilka maxsuus maaha waxaa loo wadaa xadiidkii iyo qisadii iyo uu ka sheekeeyey cali radia allahu canhu nabiga uu ka wariyey ee ku saabsanaa khawaarijta ee ninka la yidhaahdo salaam binu kuhayl uu wariyey zayd bin wahbina uu ka sii wariyey zaydna cali bin abidali ka wariyey qisadaasuu iga sheekeeyey markaasuu iga warramay isagoo ka warramaya mawduuc mawduuc iyo xaalad xaalad mansilan manzilanta waa saas ka sheekeeyey mansilan manzilan yacni iyo meesha uu la maray cali markuu la dagaalamayey goobihii uu la maray meeshaasuu mar la maray kula dagaalamay halkaasna waa kula dagaalamay halkaas dhaawacoodii halkaa dhimashadoodii ninkii oo la raadiyo arrimihii noocaas ahaa wey fanazalanii zaydun wahbi ay dejiyey qisadii ka sheekeynteedii manzilan manzilan boosboos buu qisadii iga warramay xataa qaala ilaa uu ka yiraahdo bararnaa calaa qantara qisadii cali radi allah canhu buu la socdaa nin kale uu ka sheekanaya mararnaa waxaan soo marray buu leeyahay zayd binu wahbin calaa qantaratin baan soo marray meel buundaha ama bariish ah falama iltaqaynaa buundadii iltaqaynaa markaan kulannay annagii iyo wa cala alkhawaarijtii annagii khawaarijtii markaan kulannay falama iltaqaynaa khawaarijtana waxaa madax u ah yoomaydin maalinta cabdullaahi bin wahb araasibiy ninkaasa madax u ah annagai khawaarijta markaan kulannay oo madaxdooda ninka madaxda u ahna uu yahay cabdullaahi bin wahb araasibi calina halkan uu hoggaanka kalena cali wato faqaala lahum wuxuu ku yidhi cali alqu rimaaxa ah, leebta tuura arimaaxa warmaha gana wasulluu suyuufakum ah, suyuuftiinnana kala baxaa min jufuuniha galkeeda cali baa ciidankii dagaalgelinaya nimankan hadda ka horba intay isku imaadeen bay dhawaaqeen oo kitaab quraani wax buujiya markaa yayna nasirin alquu rimaaxa leebta warmaha gana wasalluu siibta suyuufakum seefihiinna min jufuunihaa galka kala baxa fa innii akhaafu waxaan ka baqaayaa an yunaashiduukum inay ina dhaariyaan kamaa naashaduukum siay inay dhaariyeen yowma xaruura maalinta xaruura siay inii dhaariyeen oo inii khaldeen oo wax isdhiibaya iskaga dhigeen taasoo ka baqayaa inay haddana inii dhaariyaan farajacuu markaasay ku laabteen fawaxashuu birimaaxihim warmahoodiibay ku ganeen waxashuu yacni alramyu min baciid baa la dhaha tawxiish fawaxashuu birimaaxihim warmihii bay ku ganeen wasalluu suyuufa seefihina way la baxeen washajara annaasu dadkii waxay la dhaceen birimaaxihim warmahoodii shajara ay khaaladuuhum birimaaxihim warmahoodii bay la dhaceen qaala waqutila bacduhum calaa bacdi markaasaa la laayey oo weliba laisdul saaray qutila waa la laayay bacduhum barkood calaa bacdi marka kale xaal la dul saaray wamaa usiiba min annaas dadkii cali iyo ciidankiisii lama asiibin yoomaidin maalinta ilaa rajulaani laba nin basah ayaa ka soo gaadhay faqaala caliyu radi allahu canhu baa wuxuu yidhi marka dagaalka dhammaaday iltamisuu raadiya fiihim almuqdaj ninkii gacanta go'anaha gacanta yaraa raadiya faltamasuu way raadiyeen falam yajiduu mayna helin way raadiyeen way raadiyeen meydkii baa laga raadinaya faqaama caliyu radi allahu canhu baa istaagay binafsihi isaga naftiisa xataa ataa naasan dad buu u yimid meydkoodii ka baaraya qad qutila dadkii la laayay ayuu yimid bacduhum markood calaa bacdin ayagoo isdur saaran qaala markaasu wuxuu yidhi akhiruuhum kala gura akhiruuhum ah, dib u kala bixiya kala bixiya kala bixiya way isdul saaran yihin fawajaduuhu ninkii asagaabay heleen mimaa yali larda dhulka xaggiisa isagoo la xidhiidha hoosta hoose yaalla gacantiisi iyo tilmaantii iyo calaamadii leh fakabara cali waa kibaarta allahu akbar buu yidhi warkii uu nabiga calayh salaam tilmaamay iyo sidii loo arkay qaala wuxuu yidhi sadaqa allahu ilaahay run buu sheegay waballaqa rasuulu rasuulkiisina waa gaadhsiiyey diintii qaala faqaama ilayhi cabidatu salamaani cabida binu camr salamaani baa u istaagay cali faqaala ku yidhi yaa amiira almuuminiin allah ilahay baan kugu dhaari aladii ilaahi laa ilaaha ilaa huu macbuud xaq lagu caabudo asagaan ahayn allaha xaqa ah ayaan kugu dhaariye la samicta ma maqashay hada alxadiida xadiidkan min rasuulilah nabiga miyaad ka maqashay calayhi salaam iyo tilmaamaha nimanka laga sheegay faqaala cali wuxuu yidhi ii nacam wallahi aladii laa ilaaha ilaa hu waa wa huwa calina yaxlifu lahu waa u dhaaranaya liyadma'ina alqalb dhaartaas cali radia allahu canhu saxaabi jaliil amiiru lmuuminiina afartii khulafaa raashidiin halla raaca layidhi buu ka mid ahaa wuxuu u dhaarinayaa abicabiida waxaa weeyaan qalbigiisa inuu ku xasilo yaqiintiisa u korodho markan asagaa uu si fiican u qaato ayuu rabaa waana dee wayna kala tahay inaad waxaad rumaysan tahay iyo in ziyaaratlyaqiin aad sii raadinayso nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waa markuu ilaahay yidhi miyaadan rumaysanayna balaa walaakin liyadmaina qalbii buu yidhi qalbiga inuu ku xasilo ayaan ilaahu rabaa oo uu sii ziyaado yaqiintii xadaana abu daahir wa yuunus bn cabdilacla qaala akhbaranaa cabdullahi bn wahbin akhbarana camr bnu xaarif can bukayr bn ashaj can busi bni saciid can cubaydillahi bn abi raafic mawla rasuulillahi sala allah aleh wasalam ana alxaruuriyata nimankii xaruuriyiintahaa ee marka hore iskugu tagay meeshaa la yidhaha xaruura markii dambena magac buu u noqday lamaa kharajat markay soo baxday wa huwa maca caliy bn abi aalib cali bin abi aalib buuna la socdaa ninka la yihahdo cubaydillahi binu raafic radia allahu canhu qaaluu waxay dhaheen laa xukma ila lilah xugun ilaahay unbaa iska leh abuu muuse iyo camar binu caas baa tidhahdeen xugunka soo gaadha ilaahay baa xukunka iskale waad gaalowdeen ayay la soo istaageen khawaarij fahan la'aanta iyo fahan xumiday ka mid tahay qaala cali baa wuxuu yidhi kalimatu xaqin hiya kalimatu xaqin waa kelimo xaq ahoo laa xukma ila lilah ilaahay baa xukunkao dhan iskale waa sax uriidda waxaase loola jeedaa bihaa kelimadaasi baailun baail waa kelimad deelqaaf leh oo layilqowl ah oo carab dalabla weeyaan oo xaqa lagu maarata luqunjumbaaraayo oo qalbiga aan gaadhsiisireen eray xaqahna loo maraayo kelimatu xaqin uriida biha albaatil ina rasuul allah nabiga calayh salaatu wasalaam ba wuxuu yidhi ina rasuula allah nabiga calayh <clears throat> salaam wasafa naasan dad buu tilmaamay inii la acrifu waan garanayaa sifatuhum fii haaulaa sifadii uu nabiga dadkaa noogu tilmaamay niman kale iga muuqataa bili cali nimankan khawaarijta ah ee naga baxay xukunkeennii ee salaadaheenni ka goostay ee muslimiinta dib ugu soo jeedsaday tilmaantii nabiga uu ka tilmaamay niman imaan doona kuwanay iga muuqataa buu yidhi yaquuluuna alxaqa xaq bay ku hadlaayaan buu nabigu yidhi bialsinatim carabkooda laa yajuusu mana gudbaayo haadaa minhum ah, halkan ma gudbaayo laa yajuusu kelimada xaqay ku hadlaayaan ma gudbaayo haadaa halkan minhum xaggooda wa ashaara ilaa xalqii dhuunta ayuu ishaaray halkan kelimada xaqa iyo qur-aanka ay akrinaya ma gudbaayaan min abqadi khalq illaah khalqi ilahay kuwa logu necab yahay weeye ilahay ilahay agtiisa <clears throat> ilahay kuwa ugu necab yahay weeye minhum waxaa ka mid ah aswadu mid madow oo ixdaa yaday labadiisa gacbamidood dubyu shaatin neef ari candhadiis aad mooddo ow <clears throat> xalamatu tadyiir haweeney ama naag naaskeeda aad mooddo ibteeda falama qatalahum caliyu bin abi aalib markuu la dagaalamay radia allahu canhu qaal wuxuu yidhi unduruu bal soo fiiriya soo raadiya ninkii noocahaa inuu ku jiro fa way baadheen falam yajiduu shayan waxba heli waayeen faqaala wuxuu yidhi irjicuu ku noqda fawallaahi maa kadabtu been ma sheegin anigu oo nabiga kuma been uumanin walaa kudibtu annan lama beeninininoo been lagama baranine ah, been liima sheegin maa kadabtu annan been ma sheegin walaa kudibtu beenna liima sheegine maratayna ou alaaan buu ku celceliyey uma wajaduuhu waxay heleen ninkii oo fii kharibatin meel iska kharaw ah oo dhulka ka mid oo god ah iskaga jira oo dad kale ay kor saaran yihiin waa ka qaadqaadeen fa atow bihi way keeneen xataa wadacuu bayna yadayhi cali hortiisay soo dhigeen marka meeshuu fadhiyey baa dib loo soo dhigay isagana waa kii arkay qaala cubaydillaahi wuxuu yidhi wa ana xaadirun dalika min amrihim ah, anna xaadir baan ahaa dalika arrinkaasi min amrihim amarkoodaa goobjoog baan u ahaa buu yidhi wa qowlu caliyin fiihim iyo hadalkii cali uu ka sheekeeyey oo nabiga uu ka wariyey intaba waan xaadir baan ahaa zaada yunus fii riwaayatihi qaala bukayr waxadaanii rajulu can ibni xunayn anahu qaal ra'aytu dalika alaswada waan arkay midkaa isaga madoow ee tilmaamahaa leh ee sifooyinkii nabigu ka sheekeeyey laga arkay xilligii cali bin abi aalib radi allahu canhu ciidankii ula dagaalamayay khawaarijtaha wallahu aclam wabilah towfiq sala allah waslam ala